alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi wصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualifu raximah اllah baab lxaali hada maxalu huwa xaalku alismu ismu weeye ismigii almansubu la nasbiyey ismigii almufasiru fasiray liman bahama wixii qarsoonaaday min alayaati hay-aadka markaasi xaalu yahay ima min alfaacil ay yaأti wuu imaanaya xaalku ima min alfaacil faacil xaggiisu ka imaanaya naxwu jaءa zaydu raakiban wa qowlihi tacaalى fakharaja minha khaaئfa aw min almafcuul ayuu ka imaanaya naxwu rakibtu اlfarasa musraja wa qowlihi tacaalى waarsalnaaka linnaasi rasuula aw minhumaa wuxuu ka imaanayaa labadoodaba naxwu laqiitu cabdallaahi raakibayni halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu raximah اllah alxaal xaalku xagga luqada waxaa la yidhaahdaa maa calayhi اlinsaanu min khayri aw shar insaanku waxa uu ku sugan yahay ama khayr ha ahaado ama shar ha ahaadee xaal baa la yidhaahdaa maa calayhi اlinsaanu min khayri aw shari xaggaasi waa xagga luqada weeyaan xagga isilaaxa asaga inoo tacriifiyey waa alismu almufasiru ismi marka la yihahdo waxaa soo gudagelaya gelaya ismigii sariixa ahaa iyo kii muawalka ahaa sariixa waa ismiga caadiga ah, muxamed iyo khaalid waa ismi sariix ah muawalkuna waxaa weeyaan xuruuf ulmasaadir iyo ficilka ka dambeeya ismiga laga keenay ayaa waxaa loo yaqaana muawal marka alismu waxaa soo guda sariixii iyo muawalkii labaduba markaasi waa soo gudagelayaan almansuub marka la yidhahdo mansuubaadki o dhan baa soo gudagelaya waxaa ku baxaya marfuucaadkii iyo majruuraadki baa ku baxaya almufasilu liman bahama waxaa ku baxaya markaasi dhammaantood way ku baxayaan oo yani almufasilu liman bahama min alhay-aat hay-a qarsoonaatay ayuu fasirayaa yani dhammaantood mid fasiraya hay-a qarsoon kuma jiro marka halkaas ayay ku wada baxayaan lafdiga imbahama oo markaa sheekhu isticmaalay isagoo markaa ku raacaya saaxib alajrumiya oo kitaabka markaa asalkiisii lahaa lanna kitaabku waa mutamimat ajrumiya ajrumiyadii buu dhamaystiraya lafdigaa marka waxaa isticmaalay saaxib alajrumiya laakiin luqada laguma yaqaano lafdigaas imbahama lafdiga la yaqaano waxaa weye istabhama istabhama ayaa la yaqaanaa istabhama shaygii wuu istabhama shay shaygii wuu qarsoonaaday ayaa sax sida markaa qaamuuska iyo keyrkiisba ay tilmaamayaan lafdigaasa saxa laakiin imbahama lafdi luqada lagu yaqaano maaha marka istabham ayaa markaa saxa sheekuna wuxuu ku raacayaa asalkiisii ayaa marka lafdigaasi isticmaalay marka wuxuu fasirayaa waa ismi nasbisan ismigaasi wuxuu fasirayaa hay-a markaasi qarsoonaatay yani sifo qarsoonaatay ayuu fasirayaa sifadaasi ha noqoto mid markaa maxsuus ah oo xawaasta lagu dareemayo sife markaa xawaasta lagu dareemayo ha noqoto ama ha noqoto mid markaasi aan maxsuus ahayn tay tahayba waxa weyaan waa ismi fasiraya sifa markaa qarsoon waxaa la fasirayo yani wuxuu noqonayaa faacilka oo xaaladu waxa ay fasirayso waa sifo ku sugan waxa weeyaan faacilka ima min alfaacil sida jaaa zaydun raakiban jaaa zaydun raakiban raakiban waa xaal waxaa la ohanaya waa alismu waa ismi almansuubu waa nasbisan yahay almufasiru liman bahba min alhay-aat hay-a qarsoon oo zayd ku sugan ayay raakiban caddaynaysaa oo markii eh, jaaa zaydun markii la yihi waxaa la isweydiinayaa zayd markuu yimid sidee buu ahaa yani xaalkiisu see buu ahaa markii raakiban lagu sheegay arrinkiisu waa caddaaday raakiban isagoo wax saaran waxaa baxaya markaasi axwaashi kale way baxayaan markaas isagoo maashiya ma imaan asagoo raakib ah ayuu yimid marka raakiban waa ismi waa mansuub waa mufasir wuxuu fasirayaa hay-a markaasi ku qarsoon zayd oo ah markuu imaanayey xaalkiisu sidee buu ahaa raakiban markii la yihi hay-adaas way caddaata waxaa la mid a ah ayadda fakharaja minha khaa'ifan kharaja nabiy lahi muuse laga warramayey kharaja waa ficil maadi faacilku oo ah, damiir muuse u noqonaya minha jaariya majruurkaasi wuxuu ku tacaluqayaa kharaja khaa'ifanna waa xaal waxaa laga xaalaynayaa kharaja faacilkeeda kharaja huwa ay muusa khaa'ifan xaalo u yahay marka xaaladani eh, waxay fasiraysaa hay-a ku qarsoon faacilka markuu baxayey magaalada markuu ka baxayey xaalkiisu sidee buu ahaa ma farixan buu ahaa ayb muxuu aha xaalkiisu khaa'ifan way caddaatay marka ama hay-adan la fasirayo waxay ku sugan tahay mafcuulka sida rakibtu lfarasa musrajan rakibtu lfarasa faraskii baan koray musrajan xaalu yahay mid la kooreeyey oo koorisa la saaray marka msrajku wuxuu fasirayaa faraska marka aad koreysa xaalku sidee buu ahaa ayib hay-adaa qarsoon yani waxaa fasiray musrajan ayaa markaa fasirtay marka musraj waa xaalo faraskaa laga xaalaynaya rakibtu farasa faraskii baan koray xaalku sidee buu ahaa kayfa kaana xaalu faras xiina rukuub markaad koreysee buu ahaa musrajan xaaluu yahay mid markaasi musraj ah bimacnaa la kooreeyey waxaa la mid a ah aayadda wa arsalnaaka linaasi rasuula arsalnaa waa ficil i faacil kaafkana mafcuulkii wey linaasi jaari majruurka arsalna baa lagu tacalujinaya rasuulan marka waa xaal oo waxaa laga xaalaynayaa arsalnaaka kaafkaasa laga xaalaynaya mafcuulka ayaa laga xaalaynaya tacriifkana wuu aqbalaya aw minhuma wuxuu ujeedaa yacni fii aanin waaxid baa waxaa dhacaysa in laga xaaleeyo mafcuulkii iyo faacilkii labaduba inay xaaladani fasirto xasifo ku sugan faacilka iyo mafcuulka labaduba sida laqiitu cabd اllaahi raakibayni laqiitu tad waa faacilkii cabda waa mafcuulkii cabda mudaaf allahi mudaaf ileyh raakibayni waa xaal waxaa laga xaalaynayaa tada faacilka iyo cabd allaahi labaduba waa laga xaalaynaya macnuu wuxuu noqonayaa cabdullaahi baan la kulmay xaal aniga iyo asaguba aan nahay raakibayn kuwa wax saaran marka faacilkoo mutakalimka ah iyo cabdullaahi xaalkooda siduu ahaa waxaa fasirtay raakibeyn baa fasirtay marka yani intaas ayuu sheekhu noo tilmaamay wuxuu sheekhu raximah اllah baabulxaali xaal baabkiis hada maxalu huwa xaalku alismu ismu weeye ismigii almansuubu la nasbiyey almufasiru la fasiraya liman bahama ay lima stabhama wixii qarsoonaaday oo min alhayaati hay-a ah ima min alfaacili ay yaأti wuu imaanaya xaalku ima min alfaacili faacilka xaggiisu ka imaanaya oo faacilka wax laga xaaleeyaa naxw jaءa zaydu raakiban wa qowlihi tacaalى fakharaja minha wuu baxay khaa'ifan xaalowya marka kharaja shaahidku waxa weeyaan khaa'ifan wey waa xaal aw min almafcuuli buu ka imaanaya xaalku mafcuulka xaggiisa mafcuulka wax laga xaaleeya naxw rakibtu farasa musrajan musraj marka waa xaalo faraskaa laga xaalaynaya wa qowlihi tacaalى weeyaan wa arsalnaaka linaasi rasuula rasuul waa xaal waxaa laga xaalaynaya kaafka mafcuul bihiga ayaa laga xaalaynaya aw minhumaa aw yaأtii minhumaa labaduba xaggoodu ka ahaanaya minhuma ay min alfaacil wاlmafcuul naxu laqiitu cabd اllaahi raakibayni marka taadu faacilkii iyo cabda oo mafcuulkiia labadaas ayaa labaduba laga xaalaynaya marka raakibayni muxuu noqonaya xaalu mansuubu calaamatu nasbihi alya niyaabata can اfatxi liannahu muhanaa marka inta hadda uu sheegay sheekhu kuma koobna inuu noqdo faacilka wax laga xaaleeyo ama mafcuulka laga xaaleeyo kuma koobna waxyaalaha wax laga xaaleeyo khabarka wax laga xaaleeyaa khabarka ayaa wax laga xaaleeyaa ayib waxaa laga xaleeyaa majruuru bxarfin ismi markaasi xaraf lagu jiray waxaa laga xaaleeyaa majruuru biidaafa mid idaafa lagu jiray inta waxbaa laga xaalayaa waxaad oranaysaa eh, marartu bihindin raakibatan raakibatan waa xaal waxaa laga xaalaynaya hinda oo majruuratu bxarfin ah ayaa laga xaalaynaya an itabic milata ibraahima xaniifan xaniifan waa xaal waxaa laga xaalaynayaa milata ibraahim oo mudaaf ilayhi ah ayaa laga xaalaynaya waxaa laga xaalaya khabarka hada zaydu munطaliqan hada waa mubtada zayduna waa khabarkii munطaliqanna waa xaalkii weeyaan ayb wahuwa axaqu musadiqa wahuwa axaqu musadiqa wahuwa mubtada wey alxaquna waa khabarkii musadiqanna waa xaalo marka saaxib alxaalku faacilkuu noqdaa mafcuulkuu noqdaa majruurun bilxarfi buu noqdaa majruurun biidaafuu noqdaa khabarkuu noqdaa wuxuu sheekhu raximah llah walaa yakuun xaalu xaal ma noqdo ilaa nakiratan nakira mooyaan wax kale ma noqdo fain waqaca hadii u dhaco xaalkii bilafdi macrifati macrifo lafdiga haduu ku dhaco uwila waa la awilaya binakiratin baa lagu awilaya naxu jaaa zaydu waxdahu zayd baa waxdahu xaaluya keligiis ay munfaridan walgaalibu sida faraha badan leh kownuhu mushtaqan waa inuu mushtaq yahay waqad yaqacu jaamidan jaamid inuu noqona way dhacdaa jaamidkaasoo muawalan lagu awilay bimushtaqin mushtaq lagu awilay naxwu badat iljaariyatu badatu way muuqatay aljaariyatu jaariyadii way muuqatay inantii way muuqatay qamarna xaalay tahay dayax ay mudiat xaalata mid iftiimaysa wa bictu waan iibiyey shaygii yadan xaalu yahay yadaasoo biyadin gacan kale ku dheehan ay mutaqaabidayni xaalana kuwa kala qaadanaya wadkhuluu gala guriga rajula rajula xaalaa tihiin nin nin ay mutaratibiina yani xaalaa tihiin kuwa markaasi tartiibsanaya halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah ullah xaalku nakiron buu noqdaa nakiro ayuu noqdaa sababtuna waxay tahay saaxibulxaalka ayaa la doonaya inuu macrifo inuu macrifo noqdo mar haddii saaxibulxaalkii macrifo uu noqday iyadoo waa in la nakireeyaa si aan loo moodin haddii iyadana markaasi eh, la macrifeeyo in markaasi xaaladani ay sifatay tahay si aan loo moodin lanna sifaday mawsuufku way iswaafaqaan sifaday mawsuufku way iswaafaqaan weli waxay iswaafaqayaan yani markaas uu yahay mansuub ka wax laga xaalaynayo ama marka uu yahay saaxibulxaalku markuu yahay mansuub ama marka uu yahay mid craabtiisu ay qarsoon tahay ayuu ku dhehgelmi karaa waxa weya nactigii xaalkii marka saaxibuxaalka ayaa waxaa loo shardiyaa inuu yahay macrifo ayaa loo shardiyaa mar haddii saaxibuxaalka inuu macrifo yahay loo shardiyo xaalkii waa in la nakireeyaa si markaa aan loo moodin in ismigan ismigan macrifada ismigan ka dambeeya inuu u yahay nacti ama sifo u yahay saan loo moodin waa in la nakireeyaa oo marka waxay isku khilaafayaan macrifo iyo nakiro sifaday mawsuufkuna iskuma khilaafi karaan dhankaas sifada mawsuufkana iskuma khilaafi karaan macrifada iyo nakirada waa inay iswaafaqaan mar haddii uu ku khilaafay xaggii macrifada oo nakiro uu noqday xaaladii nakiro ay noqotay saaxiixaalkii isagoo ahaa macrifo waxaa la fahmayaa in markaasi kan dambe inuusan ahayn yani waxa weeyaan nacti inuusan ahayn marka xaalku sidaasaa shardi looga dhigayaa inuu nakiro noqdo haddii uu noqdo nakiro maxaa la samaynaya maxaa la yeelaya hadduu nakiro noqdo wuxuu sheekhu leeyahay hadduu macrifo noqdo nakira lagu awilaya mithaal buu ina siiyey xaaladii oo macrifa oo nakiro lagu awilay jaaءa zaydu waxdahu jaa waa ficil maadi zayduna waa faacilkii waxdahuna wuxuu noqonayaa waa xaal waxdahu waa xaal waana macrifo oo macrifada wuxuu ku helay damiirka loo idaafeeyey ismiga damiir loo idaafeeyana dee macrifuu noqdaa dhankaasu marka macrifanimo ka kasbaday marka maadaama uu xaalkii uu macrifo noqday waa la awilaya oo nakira lagu awilaya oo munfaridan baa lagu awilaya munfaridan ayaa lagu awilaya munfaridan xaalu yahay ayib jaa zaydu zaydku waa faacilkii waxdahuna waa xaalkii wuxuu noqonaya markaasi waxdahu ayaa munfaridan lagu awilay munfaridna waa nakiro waxdahu macrifada wuxuu ka helay damiirka loo idaafeeyey laakiin munfaridan maanta asagu waa nakiro intaas sheekh markuu inoo sheegay ayaa wuxuu tilmaamay sheekhu raximah xaaladu inay mushtaq noqoto ayaa badan wاlgaalibu kownuhu mushtaqan sida badan waa inuu mushtaq yahay kaasa asal ah inuu mushtaq noqdo ayaa asal ah sheekh marka wuxuu noo tilmaamay inuu jaamid noqdo way dhacdaa oo asalkiisii khilaafo kownuhu muntaqila mushtaqan yaglibu laakin laysa mustaxiqan maalka wuxuu ohanayaa inuu xaalku yahay muntaqil mid guurguureysa mushtaq ah aan jaamid ahayn taasaa haalib ah wakownuhu muntaqila mushtaqan yaglibu kaasaa haalib ah laakiin laysa mustaxiqan mid laazim ah oo xaalad kastaba uu noqonaya maha marka waxaa weeyaan waa in waa inuu mushtaq noqdo ayaa haalib ah jaamidna wuu noqon karaa jaamidkaas oo laakiin mushtaq lagu awili karo jaamid laakiin mushtaq lagu awili karo wuxuu sheegay marka xaaladii oo jaamide ah oo mushtaq lagu awilay saddex ka mid ah ayuu sheikhu inoo sheegay saddex mowdic ay noqoto markaasi jaamid ay noqoto mushtaq lagu awili karo saddexduba ayuu inoo sheegay midda kood waxaa weeyaan xaaladu markay tashbiih tusiso shekh hadda tusaalayaal buu ina siiyey lakiin tusaalayaashaasi waxay u taagan yihiin dawaabid midda koowaad uu ku miaaliyey badat iljaariyatu qamaran qamarkaas waa xaal qamarkaas waa xaal waxaa la xaaladaasi waa jaamid lanna qamar waa ismi yani markaas jaamida ah wey waa qamar waa dayaxa weye waa ismi jaamid ah xaalka noocaasa waa xaalad iyo tashbiih tusinaysa إda dlt الxaal عalى تashbiih waxaa banaan inay jaamid ku timaado laakiin mshtaq baa lagu awili karaa sheekhu waa awilay wuxuu ku awiley mudiatan mid iftiimaysa ayuu ku awiley mudiatan ayuu ku awiley mid iftiimaysa qamarkii man waxaa loo jeedaa kal qamari baa loo jeedaa waa tashbiih markay tusinayso wakara zaydun asada ay ka asad wakara zaydun asada miaalku maal ku mihaalinayo wakara zaydun asada xaalu libaax ay kal asad baa loo jeedaa libaax oo kale markaas badat aljaariyatu qamaran ay kalqamari xaalay ta ayay muuqatay marka waa xaalku markuu tashbiih tusiyo jaamid wuu noqdaa laakiin mustaqbal lagu awilaya xaalada labaad waxa weeyaan xaaladu markay ku tusinayso mufaacala wax la wada samaynayo wax laba dhinac laga wada samaynayo markay tusinayso xaalka noocaasna xaaladu waxay noqotaa jaamid bay noqotaa laakiin mustaqbal lagu awilaya wuxuu ku mithaaliyey bictuhu yadan biyadin bictuhu yadan waan iibiyey shaygii yadan xaalu yahay mid gacan ku sugan yadaasoo biyadin bimacnaa mutaqaabidayn xaalana kuwa kala qaadanaya oo shay kala qibdoonaya ii dhiib aan ku dhiibe haan wa haanti wey ho adnaho adnaho la kala qaadanayo saasaan shay ku iibiyey marka xaaladu markay tusinaysa mufaacala wax labada dhinac laga samaynayo xaalka noocaasana xaaladu jaamid bay noqonaysa hadda yadan waa jaamid yadan yani bictuhu yadan yadan waa jaamid laakiin mushtaq baa lagu awilayo mutaqaabidayn ayaa lagu awilaya waa xaalka mawdica labaad wey mawdica saddexaad waxa wey miduu ku mihaaliye wadkhuluu rajula rajula waa xaalku markuu tusinayo tartiib tartiib markuu tusinayo weeyaan xaaladu markay tartiib tusinayso jaamid bay noqotaa laakiin mushtaq lagu awili karaa jaamid bay noqotaa laakiin mushtaq ayaa lagu awili karaa oo rajula rajula idkhuluu gala rajulan xaalaad tihiin rajulan xaalaad tihiin waxaa lagu awilay mutaratibiina oo mushtaa lagu awilay alfaadan lagu awilay dhammaantood saddexduba waa wada mushtaq mudiia ah. waa mid iftiimaysa waa ism faacil min adaa yudi fahuwa mudi waa ism faacil waa mushtaq mutaqaabidayni kuwa wax kala qaadan waa ism faacil oo la tasniyeyey mutaqaabid mutaqaabidayn mutaratibiina kuwa tartiibsan waa ism faacil oo la jamciyey marka saddexduba mushtaq baa lagu awilay mudiia ah, mutaqaabidayni mutaratibiin marka xaaladii waxay noqonaysaa mid lagu awilayo yani mushtaq walow jaamid ba ha noqoto saddexda mawdic saddexdan waa qiyaasi mawaadic kalena culimadu way sheegaan oo markaas iyagu aan qiyaasi ahayn ayay sheegaan laakiin saddexdan iyagu waa qiyaasi in marka xaaladu ay jaamid ku timaado dhammaanna waxaa ka dhexeeya saddexda waxay wadaagaan in xaaladii jaamidba ha noqotee mushtaq lagu awili karo wykثur اjmuud fi sicri w fي mubdi taawuli bilaa takalufin mubdi taawulin bilaa takaluf baa ka dhexaysa dhammaan waxay aqbalayaan in la awilo oo mushtaq lagu awilo biduuni takaluf mubdi taawulin bilaa takaluf baa ka dheay sadexduba ka dhexaysa dhammaan mushtaq baa lagu awili karaa biduuni tacab wayna aqbalayaan wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala walaa yakunu xaalu xaal ma noqdo ilaa nakiratan nakira mooy wax kale ma noqdo fain haddii uu dhaco xaalkii bilafdi macrifa hadduu dhaco lafdi macrifo awila waa la awilaya binakiratin baa lagu awilayaa naxu jaaa zaydun waxdahu xaaluya zayd baa yimid waxdahu xaaluya keligiis ay munfaridan baa lagu awilaya wاlgaalibu sida faraha badanle kownuhu ay kownulxaali xaalku inuu noqdo way mushtaqan waqad yaqacu inuu dhacana way dhacdaa jaamidan jaamidan xaalu yahay jaamidkaasoo muawalan la awilay ba mushtaqin lagu awilay inuu jaamid noqdo mushtaq lagu awilayana way dhacdaa naxw badat iljaariyatu jaariyadii way muuqatay kamaran xaalay ay mudiiatan mid iftiimaysa wa bictuhu waan ibi yaddan xaaluu ku dheehan yahay yaddaasoo biyadin gacan kale markaa ku sugan ay mutaqaabidayna xaalaan nahay kuwa kala qaadanay wadkhuluu gala yan waxaa weeyaan guriga rajulan rajulan xaalatininin ay mutaratibiin walaa yakuunu ma ahaado xaalkii ilaa bacda tamaami اkalaami kalaamku markuu taam noqdo gadaashiisa mooyaane ay bacda jumlatin taamatin jumlo markaa taama gadaasheeda ayuu markaa noqdaa bimacnaa annahu laysa axada jusay اjumla wadalika bimacnaa arrinkaasna wuxuu ku sugnaaday annahu laysa axada jusay اjumla jumlada labadeeda jus mid ka mid a ma noqdo walayse muraadu ujeedadu ma ahan bitamaami اkalaami looga jeedo an yakuuna اkalaamu kalaamku inuu yahay mustagniya canhu mid ka maarmaya bidaliili qowlihi tacala wadalika kaa'inu bidaliil qowlihi tacala buu ku sugnaaday inaan laga maarmi karin walaa tamshi fi اlardi maraxaa halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala xaalku waxaa la yaqaanaa yani inuu dhaco bacda tamaami اkalaam kalaamku markuu dhammaado maxaa loo jeedaa yani jumladu waxay ka kooban tahay hadday tahay ficliyo ficli faacil ama ficliya naay faacil hadday tahay ismiyana mubtadi khabar bay ka kooban tahay marka kalaamka markuu dhammaystirmo oo arkaantii uu ku taagnaa kalaamku ay taam noqoto ayuu xaal yimaadaa bimacnaa yani faacil ma noqdo ficilna ma noqdo naayb faacilna ma noqdo mubtade ma noqdo khabarna yani labada rugn jumladu ku taagan tahay mid ka mida ma noqdo xaal sawaadix maahan walaa yakuunu ila bacda tamaami اkalaam yani waxaa loo jeedaa kalaam markuu taam noqdo bimacnaa ay bacda jumlatin taama asagaa fasiray jumlada jumla taamaa gadaasheeda ayuu yimaadaa wuu sii fasiray jumlada jumladu labada juz ku taagan tahay mid ka mida ah ma noqdo ay laysa axada juz-ay jumla jumladu hadday tahay ficliya maxay ku taagan tahay ficil iyo faacil ama eh, ficil iyo naay faacil ficilkiina ma noqdo faacilkina ma noqdo xaalku ficilkii ma noqdo naay faacilkina ma noqdo hadday tahay ismiyena mabtidihii ma noqdo khabarkiina ma noqdo marka macnaha loo jeedo waa sidaas weeyaan kadib wuxuu sii caddeeyey marka lagu leeyahay bitamaami اlkalaam eh, loogama jeedo hadalka ooma baahno looma jeedo bacdtamaam kalaam buu yimaadaa macnaheedu maahan hadalka ooma baahna macnuhu sidaa maahan waa loo baahan yahy bal waxaaba dhici kartaa in la fahmi waayo hadalkii biduuni xaal xaalki la'aantiis miaal buu sheekuna siiyey arrinkaa tusinaya walaa tamshi fi اlardi jimladu ficilkii waa joogaa faacilkina waa joogaa labada tiroo jimladu ay ku taagnayd way joogaan haddana kalaamkii mafhuum ma noqonayo haddaan maraxan la keenin laadu waa naahiyo tamshi waa ficil mudaarc majzuum bila naahiya wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi cila wahuwa lya tamshi faacilkuna anta weeye fi ardina way ku tacaluqaysa tamshi baa lagu tacalujinaya jumladii labada rugni way joogaan macnuhu wuxuu noqonaya walaa tamshiha soconin fi ard dhulka ha socon sawaadix maa intaa haddii eh, lagu istaago dhulka ha socon xagee la soconaya marka wayahay haddii dhulkii aan la socon xagee la soconaya macna ka soo baxaya ma jiro macnuhu wuxuu soo baxaya marka la yah maraxan waxa la diidayo mashiga la diidayo markaas soo baxaya maraxan xaalaatay mid kibraya xaalaatay mid kibraya ha socon marka maraxan haddaan la keenin macno markaasi macnihii waadix maha waxaa la mid ah wamaa khalaqna asamaawaati wاlأrضa wama baynahuma laacibiin khalaqnaa waa ficil iyo faacil asamaana mafcuulkii weye walardna waa ku cadfantah wama baynahum waa kusoo cadfantah maanan abuurin samadii iyo dhulkii iyo inta udhexaysay maanan abuurin laacibiin oo xaalkii haddaan la keenin inta haddii lagu istaago macnihii waadix maaha maanan abuurin samadii dhulkiina maanan abuurin wixii udhexeyna maanan abuurin soo naga arkayna cerkii dhulkaba macna waadix ma soo baxayo laakiin marka la yidhah laacibiin marka la keeno macnuhu waadix buu noqonaya laacibiina xaalana kuwa ciyaaray ciyaal baan abuurin lixikmatin baan u abuurnay marka waxaa dhici karta kalaamkii hadalkiiba inaan la fahmin biduuni اlxaal marka ha u fahmin bu sheekhu kuleeyahay marka lagu leeyahay bacda tamaam kalaam buu dhacaya hadalka ooma baahna macnuhu sidaa maahan bal waxaa dhici karta hadalkiiba in la fahmi waayo biduuni اlxaal walaa yakunu ma noqdo xaalkii ila bacda tamaami اkalaam asagaa fasira ay bacda jumlati taama jumlo taama gadaasheeda ayuu dhacaya walaa yakuunu ila bacda jumlati taama jumlo taama gadaasheeda mooyaane meel kale ma dhaco bimacnaa wadalika bimacnaa anahu laysa axada laysa huwa xaalku ma ahan axada juz'i اjumla jumlada labadeeda juz mid ka mid a ah ma noqdo jumladu hadday ficliya tahay labada juz maxay yihiin waa ficilka iyo faacilka ama ficilka iyo naab midna ma noqonayo ayib hadday tahay ismiyana mbtadi khabar soo ma mbtadahana ma noqonayo khabarkana ma noqonayo walaysa muraadu ujeedadu maaha bitamaami kalaam tamaam kalaam loogama jeedo an yakuuna kalaamu kalaamku inuu yahay mustagniya mid ka maarmaya canhu can اxaal inuusan ka maarmayn daliil u keenay wadalika bidaliili qowlihi tacaala baa daliil u ah inaan laga maarmaynin walaa tamshi fi اlardi maraxan walaa tamshi ha soconin fi ardi dhulka ha soconin maraxan xaalaati mid kibriya marka jumladu waa dhamaystiran tahay haddana macnihii taam wuu noqon waayey biduuni اxaal oo maraxan waxaa laga xaalaynaya faacilka tamshi anta ayaa laga xaalaynaya wuxuu sheekhu raximah اllah walaa yakunu saaxib اxaali saaxib اxaal noqon mayo ilaa macrifata macrifo mooyaane kama taqadama sida soo hormartay fi amhilati tusaalayaasha aw nakirata nakira mooyaane nakiradaasoo bimusawiqin yani musawiq haysata naxwu fi daari jaalisa rajulu wa qowlihi tacaala fi arbacati ayaami sawaaءa wa qowlihi tacaala wma ahlakna min qaryati wma ahlakna min qaryati ila laha mundiruun wa qira'ati bacdihim walama jaaءahum kitaabu min cindi اllahi musadiqa halkan wuxuu ka waramaya sheekhu raximah اllah saaxib xaalki mar hadduu inoo soo sheegay xaalkii halkan wuxuu inoo sheegayaa saaxibulxaalkii buu ka waramaya saaxibulxaalku waa macrifo horaan usoo sheegnay xaalku waxaa nakiro looga dhigay lanna saaxibulxaalki baa macrifo ah haddii xaalkiina la macrifeeyo waxaa la moodayaa sifa iyo mawsuufkeeda inay isku yihiin baa la moodayaa si arinka looga hortago ayaa xaalkii nakiro laga dhigay saaxibxaalkina macrifo looga dhigay saaxibxaalku markaasi macrifma wax kala ma noqdo ama wuxuu noqdaa nakiro laakiin mustawq haysata saaxibulxaalku wuxuu taagan yahay bimansilati almubtada buu taagan yahay saaxibulxaal bimansilati almubtada mubtaduhuna ma noqdo nakiro ma noqdo ilaa bimusawiq musawiq in loo helo mooyaane nakiro ma noqdo marka waxyaalihii musawiqa u noqon jiray waxyaalihii musawiqa u noqon jiray mubtadaha markuu nakiro ahaa waxyaalihi u cunansiin jiray inuu asagoo mubtada haddana nakiro noqdo ayaa kana u cunansiinaya wuxuu noo sheegay ilaa afar shay oo saaxibulxaalkii haddii uu nakiro noqdo u cunansiin kara inuu nakiro noqdo waxaa ka mid ah in xaaladii soo hormarto saaxibulxaalkii nakir u noqday inay xaaladii soo hormarto mithaal buu ina siiyey fi daari jaalisan rajulun fi daari waa khabar muqadam ah rajulun mubtada muakhara weeye jaalisan waxaa weeyaan waa xaalkii rajul waa saaxibulxaalki rajul waa saaxibulxaalki waana nakiro maxaa cunansiiyey xaalada ka soo hormartay oo jaalisan ah wuxuu noqonayaa rajulu ayaa fi daari kusugan jaalisan xaaliyo ninkaasi mid markaasi fadhiya jaalisan xaaliyo mid fadhiya marka rajul waa saaxiibulxaal waana nakiro jaaliskaas laga soo hormariyo xaaladiisia ayaa cunansiiyey waxaa la mid ah eh, fii arbacati ayaamin sawaءa lisaa'iliin taasi marka waxay ahayd xaaladii oo ka soo hormarta saaxiibkeedoo nakiro ah waa mawdic mawdica labaad waxaa weeyaan waxyaalaha u cunansiin kara saaxiibulxaalkii oo nakiro ah la idaafeeyo in la idaafeeyo takhsiis buu ku helayaa takhsiis ayuu ku helayaa marka saaxibulxaalkii oo nakira haddii la idaafeeyo way bannaan tahay in markaasi saaxibulxaal inuu noqdo wuxuu ku tusaaleeyey fii arbacati ayaamin sawaa'an fii arbacati ayaamin saaxibulxaalku waa arbacadaas weeye arbacadaas ayaa saaxibulxaalkii ah arbaco waa la idaafeeyey maxaa loo idaafeeyey ayaam baa loo idaafeeyey sawaan waa xaalo sawaan waa xaalo saaxibulxaalkuna waa arbaca arbacana waa nakiro maxaa u cunansiiyey marka waa la idaafeeyey oo ayaam baa loo idaafeeyey arbacata ayaam ayaam lafteedu waa nakiro macrifo kama helayo laakiin takhsiis buu ka faaidaysanaya fii arbacatin marka arbaca la sheego arbaca arbacadaas waxay aqbalaysay kulu arbaca arbacada waxay ha noqoto afar kitaab afar guri afar waxa weyaan qalin afar laakiin marka ayaam la yidhi way soo dhawaad sooma laakiin maalintay tahay afar maalmood mucayana kuma qeydna afar maalmood un um. soo waadix maha marka takhsiis bay ku heshayeen tacriif kumay helin tacriif kumay helin marka taksiiskaa uu helay arbaca oo ayaamta loo idaafeeyey uu ku helay ayaa markaa waxay u saamaxday inuu saaxibulxaal noqdo oo sawaan laga xaaleeyo haddii saaxibulxaalkii la idaafeey isagoo nakiraa saaxibulxaal uu noqon karaa midda saddexaad waxaa weeyaan nafyi haddii lagala hormaro nafyi haddii lagala hormaro saaxibulxaalkii oo nakira waa musawiq u cunan siin karaa waa musawiq u cunan siin karaa wuxuu noogu mihaaliyey wamaa ahlaknaa min qaryati ilaa laha mundiruun wamaa ahlaknaa maad waa naafiyu ahlaknaa waa ficlii faacil min qaryati waa jaariya majruur minta waxaa la ohanaya sila watawkiid oo asalku wuxuu ahaa wmaa ah, ahlaknaa qaryatan buu ahaa marka mintu waa sila watawkiid waa meeshay zaa'ide ohan jireen qarya marka mafcuulka way noqonaysa lakin lafdiga way ka jaranta ilaa waa adaatu xasrin lahaa waa khabar muqadama mundiruna waa muakhara weye jumladaasi ka kooban mubtadihii khabarka waa xaal saaxibulxaalkuna waxaa weeyaan qarya qaryana waa nakiro maxaa u cunansiinaya marka waxaa u cunansiin nafyi baa galay nafyi baa ka hormaray oo nafyigaas muxuu yahay wamaadaas weyaan ka hormartay inuu nafyigu iyada ku jiro lafdiga nakirada ku jiro shardi maaha jumlada uu ku jiro saaxibulxaalku nafyi hadduu galo nafyigaas waa saameynayaa musawiqna waa u noqonayaa musawiqna waa u noqonayaa marka qaryadaas saaxibulxaal bay noqotay musawiq haystana waxaa weeyaan in nafyi lagala hormaray nakiradii wuxuu soo qaatay oo kale musawiq afraad oo muxuu yahay waxaa weeyaan qirada qaarkood ay akhriyeen buu yiri wa bacdihim walama jaaahum kitaabu min cindi illaahi kitaab min cindi اlah lamaadu waa dharfiyo ja waa ficil maadi humtuna mafcuulkii weye kitaabuna waa faacilkii min cindi اlaahi waa jaar iyo majruur min cindi waa jaar iyo majruur cinda mudaaf allahi mudaaf ilayh jaar iyo majruurkaasi wuxuu ku tacaluqaya maxduuf wuxuu sifo ka yahay kitaabu sifo ka yahay musadiqan marka waa xaal musadiqan waa xaal oo kitaab baa laga laga xaalaynaya musadiqan xaalo uu yahay kitaabku mid rumaynaya kitaab waa nakiro waana saaxibulxaal maxaa u cunansiiyey waxaa u cunansiiyey waa la sifeeyey oo maxaa lagu sifeeyey min cindi اllaahi baa lagu sifeeyey lakiin qiradaasi waa qiraءa shaadda qiraءa shaadda ibraahim ibn abi cablah nin la yidhaahdo ayaa akhriyey qirada yan waxaa weeyaan yani mashhuurka waxa wey walama jaaahum kitaabu min cindi اllaahi musadiqun weeyaan musadiqun musadiqaas marka wuxuu nactu u yahay kitaab nactu u yahay musadiqun oo markaa nactu ah kitaab taas wey marka qirada mashhuurada oo markaa saxiixada lakiin qiradan sheekhu soo qaatay u leeyahay wa qira'ati bacdihim bacdigaas waa ibraahim ibn abi cablah ayaa akhriyey waana qira'a shaada marka afar buu sheekhu inoo sheegay afar musawiq afar shay u cunan siin karaa saaxib xaal inuu nakiro noqdo ayuu inoo sheegay midda kood waxaa weeyaan in xaaladii saaxiibkeeda ka soo hormarto in la la idaafeeyo saaxib xaalkio nakira in la sifeeyo in nafyi lagala hormaro afartaaba mustawiq bay u noqon karaan marka sheekhu tusaalayaal buuna siiyey laakiin masaaisha uu ujeedo waa kuwaasun weeyaan wuxuu sheekhu raximah اllah walaa yakuunu ma noqdo oo ma ahaado saaxibulxaali ilaa macrifatan mooyaane kama taqadama fi amhilati sidii kusoo hormartay miaaladii aw nakirata walaa yakunu saaxibulxaali ilaa macrifatan aw nakira macrifo ama nakira mooyaane nakiradaasoo bimusawiqin musawiq ku dheehan macnaa musawiq wadata wadalika naxwu fi daari jaalisan rajulu weeye shaahidku waxaa weeyaan rajul oo saaxibulxaala oo nakiro ah in xaadis laga soo hormariyey horumarkaasa u cunansiinaya wa qowlihi tacaala way fii arbacati ayaamin sawaan sawaan waa xaalo arbacada laga xaalaynaya arbacana waa nakiro waxaa u cunansiiyey ayaan baa loo idaafeeyey wa qowlihi tacaala wamaa ahlaknaa min qaryati ilaa laha mundiruun min qaryatin ayaa markaa saaxibulxaalkii ah jumlada laha mundiruunna waa xaalkii waxaa u cunansiiyey maada nafyiga lagala hormaray wa qiraa'ati bacdihim waxaa ka mid a ah, qirada qaarkood ay akhriyeen walamaa jaahum kitaabu min cindi illaahi musadiqa binasbi la akhriyo lakiin qirada mashhuurada musadiqun weeyaan markaa kitaabu markaa sife ka yahay markaa shaahid kuma sugnaa haddii musadiqun la wax shaahida kuma sugnaa walamaa jaahum kitaabu eh, musadiqun haddii la rafciyo shaahidka ku sugan lanna markuu nasbiyo xaal buu ka dhigayey laakiin haddii la rafciyo wuxuu noqonayaa sifo lilkitaab marka wax shaahida kuma sugnaa wayaqacu xaalu xaalkii u dhacayaa darfan darf buu dhacayaa naxu ra'aytu hilaala bayna asaxaab wjaarna wmajruuran buu dhacayaa naxwu fakharaja calىa qowmihi fii ziinatih wayatacalaqaan waxay ku tacaluqayaan bimustaqirin aw istaqara mustaqir iyo istaqaro maxduufeyn la xadfay wujuban xadfan wujuban xadaf waajib ah wayaqacu wuu dhacayaa xaalka jumlatan jumlu dhacayaa jumladaasoo khabariyatan khabariye ah jumladaasoo murtabitatan bilwaaw lagu rabtiyey wow wow damiir damiir lagu rabtiyey naxwu kharajuu min diyaarin wahum uluufun aw bidamiiri lagu rabtiyey faqad naxwu ihbituu bacdukum libacdin cadow aw bilwaawi lagu rabtiyey naxwu lain akalahu di'bu wa naxnu cusba halkan wuxuu ka waramayaa sheikhu raximah اllah xaalku mufrad buu noqdaa xaaladu mufrad way noqotaa ayib hayr mufradna way noqotaa misaaladaan soo arkaynay badankood waxay ahaayeen mufrad xaaladu mufrad bay ahayd halkan wuxuu inoo sheegayaa xaaladu inay noqoto hayr mufrad sida darafkii jaariya majruurkii jumladii inay noqoto mihaaluuna siiyey xaalad daraf noqotay wuxuu inoogu mihaaliyey ra'aytu اhilaala bayna asaxaab ra'aytu ficlu wa faacil alhilaalana mafcuulkii weeye bayn aab bayn darafkaasi wuxuu ku tacaluqaya maxduuf bayn asaxaab wuxuu ku tacaluqaya maxduuf waana xaal kaainan buu noqonaya bayna mudaaf asaxaabi mudaaf ileyh kaainan bayna asaxaabi xaaluu yahay mid ku sugan daruuraha dhexdooda marka darafkaasi xaalka dhacay wuxuu ku tacaluqaya maxduuf taqdiiruhu mustaqiru aw istaqara hore waa naga usoo marnay khabarku haddii uu noqdo daraf ama jaari majruur inuu ku tacaluqayo maxduuf وأkبروا بضرف أو بxرف jر naawina mعنى kائna أو اsتقر kana waa la mid haddii darفkii ama jaar iyo majruurkii ay noqdaan xaal maxduuf bay ku tacaluqayaan marka bayna saxaab bayna darafkaasi maxduuf buu ku tacaluqayaa waana xaal alhilaal ayaa markaa saaxib xaalkii ah jaari majruur xaalkii oo noqday wuxuu noogu mihaaliyey fakharaja calىa qowmihi fii ziinatihi kharaja waa ficil maadi faad xarfu cadaf kharajana waa ficil maadi faacilku wuxuu noqonaya damiir oo qaaruun u noqonaya calىa qowmihi jaar iyo majruurkaasi kharaju ku tacaluqaya qowm mudaaf haaduna mudaafu ilayhi fii ziinatihi jaar iyo majruur weyaan maxduuf buu ku tacaluqayaa waxaan laga xaalaynayaa faacilka kharaja fii ziinatihi fakharaja qaarun wuu soo baxay calىa qowmihi buu ku soo baxay fii ziinatihi xaaluu ku sugan yahay quruxdiisa marka fii ziinatihi jaar iyo majruurkaasi maxduuf buu ku tacaluqayaa ay kaa'inan fii ziinatihi waxaan laga xaalaynayaa faacilka kharaja ayaa laga xaalaynayaa marka waa iska wey wuxuu kaloo sheekhu tilmaamay Eh, xaaladu inay jumlo noqonayso xaaladu inay jumlo noqonayso jumlada xaalada noqonaysa shuruud bay leedahay shuruuddeedii sheekhu inama wada sheegin hal shardi oo ka mid uu sheegay halkaa shardi waxaa weeyaan jumladaasi raabit waa inay wadataa waxaan hore usoo aragnay jumladu hadday khabar dhacdo jumla hadday khabar dhacdo jumladaasi waa inay raabit wadataa raabitkaasoo ku xiraya maxay mabtadihii ku xiraya jumlo hadday xaal dhacdana waa inay raabit wadataa raabitkaasoo ku xiraya maxay saaxiibul xaalka ku xidhaya jumladu hadday noqoto xaal hadday noqoto shuruud ayaa laga maarmaana afar shardi baa loo shardiyaa kow jumladu waa inay tahay jumla khabariya wa yaqacu jumlatan khabariya isagaa inoo sheegay khabariya khabariya wa inoo sheegay murtabita raabid waa inay wadataa raabid waa inay wadataa ayib jumla khabariya waa inay tahay raabid waa inay wadataa labadaas sheekh isagaa inoo sheegay waxaa lagu darayaa macno tacajub waa inay khaali ka tahay tacajub macnihiisa waa inaysan jumladaasi waa inaysan wadan tacajub macnihiisa waa inaysan wadan shardiga afraad waxaa weeyaan wax tusinaya tanfiis mustaqbal jumladaas waa inaysan wadan sida adawaatu shardigii yani sawfa iyo siinki iyo kuwa lamidkaa ah. wax kasta oo mustaqbal yan waxa weeyaan tusinaya waa inaysan markaa jumladu wadan uu inoo miaaliyey sheekhu jumlo markaa dhacday jumlo dhacday xaal kharajuu min diyaarihim uluufun wuxuu kaloo sheekhu sheegay jumladu waa inay khabariyata waynoo sheegay raabid waa inay wadata maxaa raabid noqda raabidku waynoo sheegay raabid waxaa noqda damiir waxaa noqda waaw waxaa noqda labadoo wada socda ayb wajumlaة اxaali siwa ma qudima biwaawin aw bmudmarin aw bihima biwaawin aw bimudmarin aw bihima waw waa lagu rabdiyaa ama damiir baa lagu rabdiyaa ama labadoo wada socdaa lagu rabdiyaa marka saddexdaa mid ayaa raabit noqda damiir keligiis waaw keligeed labadoo wada socda wuxuu noogu miaaliyey kharajuu min diyaarihim wahum uluufun kharajuu waa ficli faacil min diyaarihim jaar iyo majruur weeyaan diyaar mudaaf himtu mudaaf ilayhi jaar majruurka kharaja ku tacaluqaya wa huwa wlxaal hum mubtada wey ulufna waa khabarkii jumladaas waljumlatu min almubtada wاlkhabari fii maxali nasbin xaalun waa xaal xagee laga xaalaynaya wowgaasa laga xaalaynaya kharaju way baxeen nimankii min diyaarihim guryahooday ka baxeen walxaal hum uluufun ay yihiin kumanaan kumanaan ay yihiin marka jumladaasi xaal bay dhacday waa fii maxali nasbin maxal icraab bay ku leedahay maalkeedana maalnasbo weeye saaxibulxaalkuna waa kharaju wowgaas faacilkaas weeyaan marka jumladan hadda waxaa rabdiyey waxaa lagu rabdiyey wow iyo damiir wow wahum uluufun wowgii iyo damiirka lasgu daray damiir keliya iyadoo lagu rabdiyey wuxuu noogu mihaaliyey ihbiطuu bacdukum libacdi cadow ihbiuu ficl amar weeye wowguna waa faacilkii bacdukum waa mubtade caduwuna waa khabarkii libacdin jaari majruurkaasi wuxuu ku cadowga dambe ku tacaluqaya cadowga dambe ayuu ku tacaluqaya bacdukum caduwu libacdin jumladaasna waa xaal wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabri fii maxali nasbin xaalun xagee laga xaalaynaya ihbiطuu wowgaasa laga xaalaynaya saxib xaalka wowgaas weeyaan ihbiطuu dega bacdukum xaal qaarkiin caduwun cadow u yahay libacdin bacdi qaarka kale oo cadow u yahay marka jumladu fii maxal nasbin bay taallaa waxaa rabdinaya waxaa weeyaan damiirka waxaa rabdinaya damiir keliya ayaa rabdinaya aw bilwaawi faqaط ama wow keligiisa lagu rabtin karaa lain akalahu dhibu wanaxnu cusba intu waa shardiyo weeye laamtu muwaطacat lqasam intuna waa shardiyo akala waa ficil maadi huda mafcuulki weye adhibun waa faacilkii waa walxaal weye naxnu mubtado weeyaan cusbatuna waa khabar marka jumladaasi mubtadii khabar ka kooban waa xaal lain akalahu waxaa laga xaalaynayaa dhibigaa laga xaalaynayaa marka waxaa rabtinaya waxa wey wanaxnu wowgaas wey waa ayaa rabtinaya bacdukum libacdin damiir baa rabdinayo kaafkaas kumtaas ayaa markaa lagu rabdinayaa marka jumladu markay noqoto xaal shuruuddaas ayaa loo shardinayaa waa inay raabid wadataa waa inay khabariye tahay waa in yani waxaa weeyaan macno tacajub waa inay ka maran tahay waa in xarfu tanfiis wax tanfiis tusinaya mustaqbal waa in markaa laga reebaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wayaqacu uu dhacaya alxaalu xaalkii uu dhacaya darfan xaalo u yahay ayb naxwu ra'aytu hilaala bishii baan arkay bayna saxaabi xaalu kusugan daruuraha dhexdooda wajaaran wa majruuran buu dhacaya xaalu yahy naxwu fakharaja calىa qowmihi fii ziinatihi xaalu kusugan yahy marka fii ziinatihi weeyaan wayatacalaqaani waxay ku tacalluqayaan darafkii iyo jaariya majruurkii bimustaqirin aw istaqara mustaqir iyo istaqarado maxduufayni la xadfay wujuuban xadfan wujuuban xadaf waajib ah wayaqacu wuu dhacayaa xaalka jumlatan jumlu dhacayaa jumladaasoo khabariyatan khabariye ah jumladaasoo murtabitatan bilwow lagu rabtay wow w dmir damiir lagu rabtiyey naxو kharajuu min diyaarin whm ulufu yan jumladaasi wow iyo damiir baa lagu rabtiyey wlxaal hum ulufun aw bidamiiri damiir lagu rabtiyey faqad oo keliya faqadku waa fadu waa litasyiini lafdi qadna waa waa ismu ficil bimacnaa yakfii buu la macnaya faqad macna yakfii ayuu la macnaya waa ismu ficil weeye aw bidamiiri faqad naxو ihbiطuu hoobta bacdukum xaal qaarkiin caduwun cadow u yahay libacdin qaar kale aw bilwaaw wowa lagu rabطinayaa naxw lain akalahu dhib wa naxnu cusba wa naxnu cusba jumladaasi waa xaal oo fii maxal nasbin dhibiga laga xaalaynaya lagama xaalaynayo huda dhibiga laga xaal wlxaal lain akalahu dhibu lain akala hadduu cuno adhiibu yeygii hu yuusuf hadduu cuno walxaal naxnu cusbatun aan koox nahay marka naxnu cusba jumladaas fi maxal nasbin dhiibiga ayaa laga xaalaynaya marka yani jumalka way kala qaadaan culimadu jumalka qaarkood damiir baa lagu rabtiyaa qaar wow waa lagu rabtiyaa qaar labadu way banaanta in lagu rabtiyo lakin sheekhu hadda kuwaasi uma banbixin baabu tamyiizi tamyiiz baabkiisii hada maxaluhu mabxahuh wuxuu sheekhu yii raximah اllah huwa tamyiizku alismu ismi weeye ismigii almansuubu la nasbiyey ismigii almufasiru la fasirayey liman bahama ay lima stabhama wixii qarsooma oo min adawaati daata ah aw اnisab ama nisba wاdaat اlmubhamatu daatada mubhamadaana arbacatu anwaacin afar nooc wey axaduhaa mid ka mid alcadadu cadad weeye naxو ishtaraytu ishriina hulaama ishtaraytu ishriina ghulaama wamalaktu tisciina nacja wthaani ka labaad almiqdaaru miqdaar weeye ka qowlika ishtaraytu kafiizan kafiis baan iibsaday buran oo bur ah wamanan waxaan iibsaday man samnan washibran waxaan haybsaday taako ardan whaaliثu ka saddexaad shibhu maqaadiir maqaadir wax shabaha weeye naxw mihqaalu dara mihqaala darati khayra fakhayra tamyiizu weeye lmihqaala dara waraabicu ka afraadna maa kaana farca litamyiiz waa midka tamyiiz farac ka ah tamyiizku tamyiiz farac ka ah weyaan naxw hada khaatamun xadiidan wa baabun saajan wa jubatun khazan halkan wuxuu ka bilaabayaa sheikhu raximah mansuubaadkii mid ka mid ah oo ah tamyiiz ayuu ka waramaya tamyiiz marka la tacriifinayo xagga luqada waxaa loo isticmaalaa faslu shayi can gayrihi faslu shayi can gayrihi waa shaygii oo geyrkii laga sooco ayaa tamyiiz la yidhaahdaa wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun ay infasiluu yani mujrimiintii u soocma waxaad ka soocantaan muminiintii marka imtaaza bimacna infasal ka xaggaas waa xagga luqada tamyiiz xagga isdilaaxana waa tacriifka sheekhu noo sheegay waa ismi nasbisan ismi marka la leeyahay yani waxaa baxaya ficilkii almansuub marka la waxaa baxaya almarfuucu walmajruur ayaa ku baxaya oo tamyiizku marfuuc ma noqdo marka way dhacdaa axyaanan inuu majruur noqdo oo tamyiizkii la jaro way dhacdaa ayib laakiin sida badan waxaa weeyaan waa inuu mansuub yahy almufasiru liman baham saan soo sheegnay in bahama waxaa fiican in la yidhaahdo lima stabhama waayo luqadda carbe laguma yaqaano lafdiga in bahama laguma yaqaano ee istabhama lagu yaqaanaa marka waa inuu yahay mid fasiraya liman bahama ay lima stabhama waxa qarsoon oo min adhawaati marka halkaas wuxuu ku khilaafayaa xaaladii oo xaaladu waxay fasiraysaa waxa qarsoon oo markaas hay-a ah ayay fasiraysaa meesha midkan uu fasirayo daatu ama nisbo uu fasirayo ayaa waxay fasiraysaa hay-o iyo qaab qarsoon ayay fasiraysaa marka halkaas wuxuu ku khilaafayaa xaalkii min adawaati aw nisab markuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa waxa uu fasirayo ima waa daato wa imaa waa nisbo marka waa tamyiizka labadiisa qaybood wey tamyiizka waxaa loo qaybiyaa tamyiizu daat iyo tamyiizu annisba ayaa loo qaybiyaa marka labadiba wuxuu ku tilmaamay wuxuu fasiraya liman bahma min الdhawaati aw الnisab isagaa inoo keeni doona labada noocba tamyiizudaadka ama tamyiizu nisbaha intaa markuu inoo sheegay tacriifkiisii oo inoo qeexay wuxuu inoo tilmaamay daatada la fasirayo daatada qarsoon oo la fasirayo maxay tahay daatada qarsoon oo la fasiraya maxay tahay wuxuu sheegay daatada qarsoon oo la fasirayo afar mid ka mida wey afar mid ka mida weeyaan kow waa cadad cadad qarsoon ayaa la fasiraya miaal buuna siiyey ishtaraytu ishriina ulaaman ishtaraytu ishriina ghulaama waxaa la fasiraya waa ishriin ishtaraytu waxaan iibsaday ishriina labaatan baan iibsaday intaa haddii lagu daayo ibhaamku wuxuu ku sugan yahay labaatanka aad iibsatay maxay yihiin ma labaatan neefoo geelaba ma labaatan neefoo ariba ma labaatan kitaaba maxay yihiin ishtaraytu ishriin marka xaggaa marka laga eego ibhaam baa ku sugan cadadkaas labaatanku way caddayadu laakiin waxaan la tirinayo macduudka cadadka ibhaam kuma sugnaa cadadku waa labaatan waa sax labaatan waa la garanayaa laakiin wuxuu kaga sugan yahay yani markaa qarsoonidu waxaan la tirinaya labaatanka la tirinaya maay muxuu yahay si loo fasira marka waxaa la daba dhigay hulaaman idan hulaam waa tamyiiz waa ismi waa mansuub waa mufasir wuxuu fasirayaa daata la garan waayo ah cishriinkaas oo qarsoon ayuu fasirayaa waxaa la mida malagtu tisciina nacja la mida malagtu tisciina nacja ayib tisciin waa cadad mubham ah bimacnaa waxa la tirinayo oo sagaashankan uu ku saabsan yahay ayaa la garan waayey nacjatan markii la raaciyey ayuu markaa waadix noqday macduudkii day nacjaduna waa idaha ayaa markaa loo isticmaalaa ida nacjat اlgharaau kaanat bigafratin faayaana ma tacdil bihi الriixu tanzili marka laxda ayaa waxaa nacjo la yidhaahdaa ina haada akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacja waliya nacjatun waaxida midda labaad daatada markaasi labaad oo la fasirayo daatada labaad oo qarsoonoo la fasirayo waxa wa miqdaar waa qadar mithaal buuna siiyey ishtaraytu kafiizan ishtaraytu kafiizan kafiisku wax loo isticmaalo in wax lagu beegto ayaa markaa la yidhaahdaa kafiiska miqdaarkana wuxuu uqaybsamaya saddex qaybood miqdaarkan la fasirayo oo qarsoon ayaa saddex uqaybsamaya wuxuu uqaybsamayaa makiil wuxuu uqaybsamayaa makiil ama keyl wax lagu beego iyo e, wasni iyo masaaxa qadarkan ama miqdaarkan wuxuu noqonayaa mid wax lagu beego shay wax lagu beegto ama wax lagu miisaamo ama wax lagu cabirto saddexdaa mid weeye saddexdaba sheekhu waa inoo misaaliyey miaalada na siiyey midka hore ishtaraytu kafiizan kafiiz baan iibsaday waa miqdaar miqdaarkana wuxuu ku saabsan yahay makiil waxyaala wax lagu kiileeyo weeyaan miqdaar marka kafiiskii baa la garan wayo miqdaarkaasaa la garan waayo waxaa la beegaya muxuu yahay buran bur baa marka fasiraya kafiizan ibhaam baa ku sugan waa miqdaar ibhaam uu ku sugan yahay waxaa fasiray buran ayaa marka lagu fasiro lagu cadeeyey wamanan casalan mankaasna wuxuu noqonaya isaguna mawsuun oo wax la miisaamo weye wax lagu miisaamo weeyaan manku wax loo isticmaalo in wax lagu miisaamo weye manku waa w loo isticmaalo in wax lagu miisaamo aya wey manku mankii baa la garan waaya haddaba muxuu yahay mankaasi samnan oo subag ah marka samnigaa fasira waxaa la miisaamay muxuu yahay waa samni waxaa kafiiska lagu kiilaya muxuu yahay waa buran marka waa kana waa mawsuun baa la yidhaahdaa ka saddexaad waxaa weeyaan masaaxa wax la yidhaahdo waxyaalaha cabirka loo isticmaalo shibran shibran waa taako wey taakada maxay ku saabsan tahay ardan markii la sheegay bay caddaatay taakadaasi waxay ku tacalluqdo ardan marka la sheegay ayay markaa caddaatay marka kaana wuxuu noqonayaa masaaxaadka ayuu noqonayaa saddexdaas ayaa markaas miqdaarku mid ka mid uu noqonayaa ima bilmakiil wa ima bilmawsuun wa ima bilmasaaxa midda saddexaad daatada saddexaad oo markaa qarsoon oo tamyiizku u fasirayo waxaa weeye shibhu lmaqaadiir waxa la yidhaahdo shibhu lmaqaadiir shibhu lmaqaadiirku yani waxaa loo isticmaalaa waa shay yani caadatan aan la aqoonin in wax lagu cabirto wax la yaqaano oo markaa wax lagu cabirta maaha xaqiiqatan wax lagu cabiro lagu miisaama maaha laakiin miqdaar buu shabahay sida miqdaarka loo isticmaalaa laakiin wax laguma qiyaasto mithaalkuna siyaad ka garanaysaa mithqaala dara mithqaala dara qardaruhu wax lagu cabirtaa maaha wax lagu cabirto oo qof la odhanayo waxaan kaa iibinaya mithqaalu daran kaa iibinaya ma uu jiro laakiin marka wax la yaraynayo baa tusaale loo soo qaataa mithqaalu dara wax la eg yan lama siin ama kuma siinayo marka wax la badinaya waxaa la yidhahdaa mil lardi dhulka muggiisa mil lardi marka mithqaalu darahaas iyo milulardahaas iyo mil samaa'igaas wax wax lagu cabirto ama wax lagu qiyaasto xaqiiqatan maaha marka miqdaar mucayana maahane shibhu lmaqaadiir baa laiska yidhaahdaa waxyaalihii wax lagu cabiranayey ayaa lagu shabahaya laakiin marka wax la yaraynayo ama wax la badinayo ayaa la isticmaalaa waa la fasiray marka miqaalu darihii khayran baa lagu fasiray khayran ayaa lagu fasiray khayran waa tamyiiz wuxuuna fasirayaa shibhu maqaadiirkaasi miqaalu daraha waxa ku saabsan yahay ayuu fasiraya o cadaynaya midka afraad daatada afraadoo la fasiraya waxaa weeye maa kaana farcan litamyiiz shay tamyiizka farac ka ah shay ibhaam uu ku sugan yahay ama daata ibhaam uu ku sugan yahay oo tamyiizka farac ka ah tamyiizkii baa asalah shaygan la fasirayana waxaa weeyaan waa faracii weeye mithaalkuna si waxaa weeyaan haadaa khaatamu xadiidan haadaa khaatamun kan waa fargal xadiidan khaatamka ayaa asal ah khaatamku xadiidna wuu noqdaa hayru xadiidna wuu noqdaa marka xadiidka asalah khaatamkuna wuxuu noqonayaa farac buu noqonayaa khaatamkuna farac ayuu noqonayaa marka maa kaana farca litamyiiz shayga la fasirayo waa shay tamyiizka waa shay tamyiizka farac ka ah wey tamyiizku farac ka yah marka xadiidka asala khaatamkuna waa qeyb ka mida weeye baabun saajan saajka ayaa asala saajku waa geed ka mida geedaha looxaanta laga soo jaro weeyaan qaar ba waa baxarsaaf laakiin baxarsaaf maahan marka saajkaas ayaa asal ah baabkuna waa qeyb ka mid waa juz ka mida weeye albaabu juzءu min asaaj idan waxaa la fasirayo waa farac wuxuu farac ka yahay tamyiizkii tamyiizkii uu farac ka ahaa ayaa fasiraya oo caddaynaya albaab albaabkaas muxuu yahay ma min xadiidba muxuu yahay ma min dahaba ma min fida markii la yihi saajan wuu caddaaday waxa uu yahay baabkaas jubbatun khazan jubbadu waa jaakeed ama wax la gashado weeyaan khaziguna waa xariir marka jubbadu waa juz ayb khaziguna waa asal marka jubba waxaa la fasiraya juskii ah faracii ah tamiiskuna waa asalkii xariirtu waa asal jubbadna waa laga wax kalena waa laga samaystaa wax kalena waa laga sameeyaa marka jubbadu waa juz ka mid ah waa farac ka mid ah tamiiska wey marka afartuba cadadka miqdaarka shibhulmiqdaarka maa kaana farca litamyiiz afartuba waa daato mubham ah daatadaasi waxaa fasiraya tamyiizka ayaa fasiraya tamyiizka ayaa fasiraya marka tamyiizkaa daba dhacay afartaasi waxaa loo yaqaanaa tamyiizu daat ayaa la yidhaahdaa ama tamyiiz mufrad waa isku mid weeye tamyiiz mufrad ama tamyiiz daat daatadaas mubhamada oo tamyiizka ufasirayo ayaa tamyiizka nasbinaysa ishtaraytu kafiizan buran burkaasi waxaa fasiraya kafiiskaa fasiraya mithqaala dara khayra khayrkan waxaa fasiraya mithqaala daraha fasiraya ishtaraytu cishriina ghulaama ghulaamka cishriinkaa fasiraya hada khaatama xadiida xadiidka khaatamkaa fasiraya maxaa yeele waصfi ayuu markaasi ayagu waa ism jaamid waa asmaa jaamid ah laakiin waصfi bay shabahaya ism faacil oo kale ayay shabahayaan wuxuu sheekhu raximah اllah huwa tamyiizku alismu ism weeye almansubu la nasbiyo almufasiru fasiraya limaa shay buu fasiraya inbahama ay istabhama qarsoon oo min adhawaati daata ah aw nisab ama nisbe ah nisbe ama daat mubham ah ayuu markaas fasiraya marka nisabka asaga noo soo wado hadda wuxuu noo sheegay inoo mithaaliyey daatadii mubhamaad ahayd oo markaa ismigu u fasirayay wdaat mubhama daatada mubhamka o qarsoon arbacatu anwaacin afar nooc wey axaduhaa mid ka mid wxuu alcadad cadadkiiyo tiradii wey cadadku mar wuxuu noqonayaa sariix sida mithaalka ina siiyey oo kale marna wuxuu noqonayaa kinaayu noqonayaa kinaayadu waa sida kam cabdan malagta kam cabdan kamtaasi waxay naaib ka tahay cadad mubham ah cadad mubham ah bay naaib ka tahay kamtu waxaana fasiray cabdan ayaa lagu fasiray axaduha mid ka mid alcadadu weeye naxwu ishtaraytu cishriina labaatan baan iibsaday hulaaman wamalagtu waxaan hantiyey tisciina sagaashan nacjatan ay min nacjatin waxa weyaan ida ah wthaani ka labaad markaa neef markuu waxya nacja weeye wathaani ka labaad almiqdaaru miqdaar wey wax labaadoo daatadu ay fasirayso waa miqdaar oo wax lagu qiyaasto wadalika qawlika wey ishtaraytu waxaan iibsaday kafiisan kafiis baa iibsaday buran marka kafiiska w wa lagu kiilaynayey weye makiilkii weyaan buran oo bura wamanan baan soo iibsaday man oo samnan subag ah marka eh, manku waxa weyaan miqdaar waa weyaan marka loo isticmaalo in wax lagu beego wax lagu miisaamo samnan ah oo subag ah washibran waxaan iibsaday eh, shibri taako oo ardan dhul ah wthaaliu ka saddexaad shibhu maqaadiir wey shibhu miqdaar wey miqdaar wax shabahay naxw mihqaali darati khayran khayran taasi waa tamyiizkii midqaal darahuna waa shabhu maqdaarkii la fasirayey fakhayran tamyiizun weeye tamyiizun limiqaali darah ayuu markaa tamyiiz u yahay miqaal darah faman yacmal miqaala darati khayran yara faman yacmal miqaala mafcuul bay noqonaysaa miqaala waa mafcuul faman yacmal bay mafcuul u tahay faman yacmal yacmalna waa ficlo shardigii mantaasi miqaala darah khayranna markaa waa tamyiizkii waraabicu kan afaraad ma shay weeye kaana ahaaday farca litmyiiz tmyiiz mid farc u ah naxu hada khaatamun kan waa khaatam xadiida min xadiidin bir eh, bir ah wa baabun hada kani baabun albaab weye saajan oo geedka saajka laga sameeyey wa jubbatun jubbad weeyaan jaakeed weeye markaa khazan xariir markaa laga sameeyey walmubayinu midka fasiraya liibhaami nisba nisbe qarsoonaatay ima muxawalun inuu yahay mid laga soo wareejiyey can ilfaacil laga soo wareejiyey naxw tasababa zaydun zayd baa shumay caraqan min jihati caraq dhidid dhidid baa ka shumay watafaqa'a bakrun bakr baa buuxsamay shaxman waxaa weyaan baruur baa ka buuxsantay wataawa muxamedun maxamed baa wanaagsanaaday nafsa min jihati naf washtacala ra'su madaxi baa huray shayba min jihati shayb wa muxawalan u yahay mid laga soo wareejiya can mafcuuli mafcuul naxwa fajarna arda cuyuunan fajarnaa waxaanu burqinay alarda dhulkii cuyuunan min jihati cuyuun ilaa ka burqaday aw can hayrihimaa ima muxawalu inuu mid laga soo wareejiye can hayrihima labada midaan ahayn naxwu ana akharu minka maala weeyaane wa zaydu akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan aw hayru muxawalin inuu yahay midaan meelna laga keenin naxwu imtala'a inaau maaan weelkii baa buxsamay biyuu ka buxsamay walilaahi daruhu farisan halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah llahu tacaala qaybtii labaadoo tamyiizka tamyiizkana waa tamyiizu waxaa loo yaqaan nisba loo yaqaanaa tamyiizu nisba ayaa loo yaqaanaa Eh, wuxuu inoo fasiray marka tamyiizu nisbaha iyo qaybihiisa labu inoogu qaybay tamiizu nisbihii muxawal iyo hayru muxawal muxawal iyo hayru muxawal ayuu inoogu qaybiyey muxawalku waa mid meel laga keenay saddex meelood ayaa laga keenaa yani tamyiizkani sidan ma ahaan jirin meel buu ka yimid muxawal iyo hayru muxawal marka laleeyahay muxawalku mid meel ka yimid weeye sidan ma ahaan jirin markii hore muxawal baa la yihahdaa hayru muxawalkuna waxa weeyaan waa midaan meel ka imaan sidanuu tamyiis ku yahay meel hore ma soo marin muxawalku marka imaa faacil inuu ka soo wareegey wa imaa mafcuul inuu ka soo wareegey wa imaa mubtade inuu ka soo wareegey saddexdaas mid ka mid a ayuu ka soo wareegaa oo asalkiis u ahaan jiray mihaalu siiyey isagoo faacil laga keenay tasababa zaydun caraqan tasababa waa ficil maadi zayd waa faacilkii caraqanna waa tamyiiskii تفقع بكر تفقع waa فعل ماaضي بكرna waa فاacلki شحمna waa تميiزki طاaب محمد waa فعل فاaعل نفسna waa تميiزki wey واشتعل الرأس الرأس waa فاacلki شhaybna waa تميiزki تميiزka dhamaantii cرقا شحما نفسا شhaybا dhamaan فاacل bu أsل ahaa oo hadii لqdر wuxuu noqon lahaa تaصببa cرق زaيد زaydka maanta فaacلka مضاaف buu ahaa تaصببa cرق زaيد ayuu ahaa zayd didkiisii ayaa shumay watafaqaca shaxmu bakrin bakar baruurtiisi aa buxsantay wa taaba nafsu muxamadin muxamed naftiisi baa wanaagsanaatay washtacala shaybu ra'si waxaa huray ciradii madax marka dhammaantood asalkii faacil bay ahaayeen faacil bay ahaayeen faacilkaasi mudaaf buu ahaa mudaafkaa meesha laga qaaday markii mudaafka meesha laga qaaday mudaafu ileyhiga booskii faacil ka degey asagaa marka mudaafu ileyhiga baa faacil saa ku noqday soo waadix daaf ilehigii baa sidaa faacil ku noqday faacilkii tamyiiz buu noqday tamyiiz ayuu noqday marka tasababa zaydun markii mudaaf ilehigii faacil laga dhigay oo la yihi tasababa zaydun zayd baa shumay ayaa las weydiiyey maxaa ka shumay markii la keenay caraqan way caddaatay waxaa ka shumay inuu yahay dhidid tafaqaca shaxmu bakrin buu ahaaye bakroo mudaaf ilehia markii booskii faacilka la dhigay oo faacil laga dhigay tafaqaca bakrun bakar baa buuxsamay muxuu ka buuxsamay waa la garama wixii ka buuxsamay shaxba marka la keenay wuu cadaaday waxay ka buuxsame taaba nafsu maxamedin bay ahayde markii maxamedkii mudaaf ileyga faaca laga dhigay taaba maamed maxamed baa wanaagsanaaday dhinaca uu ka wanaagsanaaday baa la garan waayey markaas waxaa la keenay faacilkii nafsan min jihati naf washta cala ras shayban yani carabi ahaan baa loo jeedaa laakiin quraan waxba kama xadfana sidan yani asalkon sidan u ahaaye lakiin qawaacidda la sheegaya sida waafaqsanaasay ahayd washtacala shaybu ra'si marka ra'sigii mudaaf ileyga faacil laga dhigay washtacala rasu oo faacil marka uu noqday rasigii madaxii baa huray muxuu ka huray shayban ayaa markaa caddaysa dhammaan marka mihaaladaasi tamyiisku waa muxawalu can faacil waxaa kaloo laga soo qaataa tamyiisku mafcuul sida miaaladuna miaalkuna siiyey wafajarna alarda cuyuunan asalku wuxuu ahaa fajarnaa cuyuuna alardi buu ahaa carabi ahaan fajarnaa haddii qaacida lagu socodsiiyo fajarnaa cuyuuna alardi cuyuunadaa marka mafcuul bay ahayd aarduna mudaaf ilayhi bay ahayd alarduna mudaaf ilayhi ayay ahayd ayib alarda marka ayaa booski mafcuulka la dhigay wafajarna alarda dhulkii baan ka burinay oo ka sii daynay maxaa laga buriyey oo laga sii daayey cuyuunan marka cuyuun marka waxay fasiraysaa alarda waxaa laga sii daayey dhulka ayay markaa fasiraysaa cuyuunan mujahata marka cuyuunan waa tamyiiz waana muxawalu can ilmafcuul mafcuul bay asalkii ahayd laakiin maanta waa tamyiiz aw can hayrihima markuu leeyahay waxay ku miaaliyaan mubtade isagoo laga soo wareejiyey miaalkuna si waxa weye ana aktaru minka maalan maalkaa dambe waa tamyiiz maanta laakiin waxay leeyihiin asalku wuxuu ahaa carabi ahaan asalku wuxuu ahaa maalii akharu minka maalii xoolahayga ayaa akharu minka kaa badan adiga maalkaa marka mubtade ahaa damiirkan ana ah oo maanta mubtadaha ah mudaafu buu ahaa maalii yadaasuu ahaa maalii akharu minka maalkii mubtadaha waa meesha laga qaaday marka maalkii ayaa meesha laga qaada mudaafuleygii damiirkii mudaafuleyiga ah munfasil buu noqday oo maali yadaasi bay ahayd damiir munfasila ah loo bedelay oo mutakalima ah, anay noqotay ana ayay noqotay anadiba markaa mubtado noqotay maadaama marka hore maali ay mubtado ahayd yaduna mudaafulehi ay ahayd maalkii markii meesha laga qaaday mudaafka mudaafulehiga damiirka ayaa munfasil noqday oo mubtado noqday markuu noqday mubtade agtarana waxay noqotay khabar minka jaariya majruur agar baa lagu tacalujinaya marka wuxuu noqday ana akaru minka ana anigu akaru minka adiga waan kaa badana waxaad iga badan tahay marka wixii aad badnayd baa la garan waayey mubtadiha marka oo tamyiiza lagu fasiray maalan xagga maalka ayaan kaa badana marka waa muxawalu can ilmubtada tamyiizkani wuxuu ka soo wareegey mubtaduu ka soo wareegay asalkiisii wa zaydun akrama minka abana waa la mid oo asalku wuxuu ahaa abu zaydin akrama minka zayd aabihii ayaa kaa karaan badan abkii mubtadaha aha mudaafkaha meesha laga qaaday zaydkii mudaafu ileyhiga ayaa wuxuu noqday mubtade akramuuna khabar baa looga dhigay zaydun zayd akrama minka midkaa karaan badan wey markaasaa la garan waaya xagee dhinacee markaasa waxaa lagu fasiray mubtadihii ayaa maantamiis laga dhigay saga lagu fasiray aban wa ajmalu minka wajhan ayadna waa la mid marka zaydun wuxuu noqonaya wajhu zaydin ajmalu minka wajhu zaydin ajmalu minka asalku wuxu aha wajhu zaydin ajmalu minka wejiga oo mudaafa meesha laga qaaday mudaafu ilehigoo zayda la dhigay mubtada noqday wejina waa lagu fasiray intaas marka waa muxawalkii waa tamyiizkii oo muxawalu ima can alfaacil wa can almafcuul wa can mubtada ah wuxuu kaloo noqdaa hayr muxawal tamyiizku wuxuu noqdaa mid aan muxawal ahayn mid muxawal ahaynna uu noqdaa mid meelna laga keenin wuxuu noogu mithaaliyey imtala alinaau maaan imtala alinaau imtala waa ficil maadi alinaau faacilkii maana waa tamyiizkii wey marka meel lagama keenin maagana sidanay asal ku tahay walilaahi daruhu farisa lilaahi daruhu farisa lilahi waa khabar muqadama daruhuna muakhara wey farisana waa tamyiiz fariska marka meel laga soo wareejiye ma jiro meel lagama keenin dariga waxaa loo isticmaalaa caanaha loo isticmaalaa waxa badanna waa loo isticmaalaa macnuhu wuxuu noqonayaa lilaahi daruhu waa nin lala yaaban yahay qiimihiisa markaasa waxaa le lilaahi daruh darkii iyo caanihii uu ku koray ku barbaaray caanihii uu nuugay alluun buu usugnaaday bimacnaa suu u qiimo badan yahay ninkani caanihu ku koray cidaan alla in looma nisbayn karaba macnaa tacajub marka looga jeedo ayaa siiqa noocaasa la isticmaalaa farisana marka waa tamyiiz tamyiizkaasna muxawal maahan muxawal yani markaasi maahan meel lagama keenin inta badanna wuxuu daba dhacaa tamyiizku markuusan muxawal ahayn wax tacajub faa'iideeya ayuu daba dhacaa ayb eh, tacajub faa'iideeya ayuu markaasi daba dhacaa marka uusan muxawalka uusan ahayn wuxuu sheekhu raximah اllah wlmubayinu kii fasirayey liibhaami nisba nisbe la garan waayey nisbe qarsoonaatay midka fasiraya ima muxawalun inuu yahay mid laga soo wareejiyey oo laga keenay cala faacil faacil laga keenay naxw tasababa zaydun caraqan tasababa zaydun zayd baa shumay caraqan watafaqaca bakrun bakr baa buxsanay shaxman wataaba muxamedun maxamed baa wanaagsana nafsan wa tacala washta cala shayban wa muxawalun can mafcuul inuu yahay mid laga soo wareejiyey oo laga keenay mafcuul naxw fajarna alarda cuyuunan aw can hayrihimaa ama waxaa laga keenay mafcuul iyo faacil midaan ahayn naxw ana akharu minka maalan wa zaydu akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan aw hayru muxawalin weeye midaan muxawal ahayn imaa muxawalin buu ku cadfan yahay aw hayru muxawalin naxw imtala inaa weelka waa buxsay maaan walilaahi daruhu faarisan weeyaan walilaahi alluu u sugnaaday daruhu caanihii uu ku soo koray oo uu nuugay oo ku barbaaray faarisan min jihati faris wuxuu sheekhu raximah اllah walaa yakunu ma noqdo atamiis tamiis ma noqdo ilaa nakirata nakira moy wax kale ma noqdo walaa yakunu ma noqdo ilaa bacda tamaami اkalaami kalaamku inuu taam noqdo mooyaane bilmacnaa uu ku taam noqdo macnihii almutaqadim fi xaal kusoo hormaray bimacnaa waxaa loo jeedaa yani labada rukni oo jumlada ka mid ma noqdo wanaasibu ka nasbinaya litamyiizi daati mubhama daatada mubhamada waxaa nasbinaya tilka daatu daatadaas wanaasib midka nasbinaya litamyiizi nisba alficlu ficil weeye ficilkii almusnadu loo tiiriyey walaa yataqadamu ma hormaro atamyiizu tamyiis ma hormaro calaa caamilihi caamilkiis kama hormaro muطlaqan muطlaq ahaan halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu tacala dhowr masalo masalada ko hore waxaa weeyaan tamyiiz weligiis waa nakiro tamyiiz waa nakiro sida xaalkii oo kale weligii nakiro weeyaan haddii la arko isagoo markaasi macrifo aan ah waxaa lagu awilayaa waxaa lagu awilayaa yani markaasi nakira lagu awilaya waibta nafsa yaa qayso waibta nafsa annafsa waa tamyiiz albuna wataa waa macrifo waxaa lagu awilayaa nakiro waibta nafsan ayuu noqonaya sadata waa jeesatay waibta waad u wanaagsanaatay annafsa ay nafsan naf ahaan baad u wanaagsanaatay waana madhabka basriyiinta weye qolada shardi ka dhigaysa in markaasi tamyiizkaasi inuu nakiro noqdo laakiin kuufiye ayagu ogol yihiin ufiin waxay leeyihiin waxba la awili mayo tamyiizku wuu noqon karaa macrifo wuu noqon karaa tamyiizku macrifo waa noqon karaa laazimahan markaas inuu weligiis nakiro noqdo marka qoladaasoo kale eh, waxay ohanayaan ash waa zaa'id annafs oo kale ash waa zaa'id bay ohanayaan asalkan wuxuu ahaa waibta nafsan ayuu noqonayaa marka nakiray ku awilayaan lakin koofiyiin saasay u daynayaan marka eh, macrifo ma noqdo nakiruu noqdo haddii uu noqdona waa cinda albasriyiin nakira lagu awilaya wuxuu kaloo sheegay ma noqdo tamyiiz ilaa bacda tamaami اkalaam hadalku markuu dhammaado kadib ayuu noqdaa maxaa loo jeedaa macnaha looga jeeda waxa weyaan bu sheekhu yihi waa sidaan kusoo marnay xaalkii oo xaalka shekh muxuu noo soo sheegay wuxuu noo soo sheegay sheekhu xaalku bacda tamaami اkalaam ayuu markaa dhacaya waxaan loo jeedaa ka mid ma ahan jumladu labada rukni ay ku taagan tahay ka mid maahan oo wuxuu yihi bimacnaa anahu laysa axada jusay اjumla jumladu labada rukni ay ku taagan tahay ka mid maahan kana waa sidii oo kale saasaa looga jeedaa bimacnaa jumladu hadday ficliyo tahay maxay ku taagan tahay ficl iyo faacil ama ficlina ay faacil hadday tahay ismiyana mabtadiya khabar marka labadaa rukni mid ka mida tamyiiz ma noqdo xaalna ma noqdo marka saasaa looga jeedaa walaa yakuunu ilaa bacda tamaam kalaam macnuhuna maahan oo loogama jeedo hadalku waa ka maarmi karaa hadalku waa ka maarmi karaa loogama jeedo hadalku waxaa dhici karta in markaasi biduunihi inaan la fahmin sida xaalkeed aan kusoo marnay ayaa dhici karta marka walaa yakunu ila bacda tamaami kalab ilmacna almutaqadimi fi lxaal macnihii kusoo hormaray xaalka saasuu sheekhu ujeedaa wuxuu kaloo sheekhu inoo sheegay yaa nasbinaya tamiiska yaa ku camalfalaya waxaa ku camalfalaya labaa loo kala qaadaya tamiizu nisbe hadduu yahay waxaa ku camalfalaya oo nasbinaya nisbadaa uu fasirayo nisbadina waa soo aragnay cadad ama miqdaar ama shibhu miqdaar ama maa kaana farca litamyiiz afartaa mid ka mid a ah ayaa tamiiska markaa nasbinaya maxaa yeelay ismi faacil buu shabahaya ismi jaamida weeye miqdaarku iyo cadadku iyo shibhi miqdaarku waxa weyaan iyo maa kaana farcan tamyiiz waa ashyaa jaamid ah mushtaqaad kuma jiraan laakiin waxay shabahayaan ismu faacil ayay shabahayaan markaad leedahay cishriina ishtaraytu cishriina nacjata markaad leedahay cishriinkaasi wuxuu shabahayaa cishriinkaasi ismi faacil sida daarib iyo qaatil iyo aakil iyo naa'im buu shabahaya sida kuwa u camal falayaan buu markaas u camal falaya wax u nasbinaya taas waa almidda ku saabsan waxaa ku camal falaya tamyiizu daadka tamyiizu nisbaha ficil baa ka horeeya asagu waxaa ka horeeya ama ficil wax shabahay baa ka horeeya waxaasaa ku camal falaya aaba taaba muxamadu nafsan nafsigaas maxaa fasiraya taaba fasi baa nasbinaysaa taaba muxamadu nafsan nafsan taaba ku camal falaysa o nasbinaysa tafaqaa bakru shaxman shaxman tafaqaa ku camal falaysa washtacala ra'su shayban shayban ishtacalaa ku camal falaysa ficilkaa meesha yaala baa markaa nasbinaya tamyiizu markuu yahay tamyiizu nisba yani caamilkaas ayaa markaa nasbinaya wuxuu kaloo sheekhu inoo tilmaamay raximah llahu tacaala tamyiizku kama soo hormaro caamilkiisa kama soo hormaro atamyiiz laa yataqadamu can caamili caamilka ha noqdo jaamid ama ha noqdo mushtaq laazim waxaa ah inuu caamilku ka soo horeeyo tamyiizka ayb oo odhan maysid cindii kitaaban cishruuna odhan maysid cishruun baa ku camal falaysa kitaabka soo hormarin maysid cindii kitaaban cishruuna odhan maysid oo tamyiizkii soo hormarin maysid caamilkiisii ka soo hormarin maysid qaar baa banaynaya waxay leeyihin haduu yahay ficilku mutasarif qaar baa ogol hadduu ficilka ku camal falaya ficil mutasarif hadduu yahay waxay leeyihiin way banaanta inuu ka soo hormaro wa caamil tamyiizi qadi muطlaqan wاlficlu du tasriifi nazran subiqa ibn maalik baa ohanaya caamilka tamyiizka weligii hormari caamilku ha horeeyo tamyiizkuna ha dambeeyo wاlficlu du tasriifi nazran subiqa ficilku hadduu mutasarif yahay ku camal falaya in laga soo hormariyo way dhici kartaa oo mihaalla waxay usoo qaateen carabtaa laga hayaa wamaa kaana nafsa bilfiraaqi taiibu wamaa kaana nafsan waa tamyiizkii bilfiraaqi taiibu taiibuna way dambaysaa marka tamiiskii baa soo hormaray bay leeyihin carab baa laga hayaa waxaa kaloo carab laga hayaa wamar cawaytu washayba rasi ishtacala shayban waa tamiiski ishtacala ka soo hormaray marka ficilku hadduu mutasarif yahay way banaan tahay qaar baa markaasi banaynaya qiyaasan bay u banaynayaan qaarna waxay leeyihin maya waa daruuro waa daruuro wadaruura tubixu maxduuraat saasay ohanayaan wuxuu sheekhu raximah llah walaa yakuunu ma noqdo atamiisu tamiis ma noqdo ilaa nakirata nakira mooy wax kale ma noqdo walaa yakunu ma noqdo ilaa bacda tamaami اkalaami kalaamku inuu taam noqdo mooyaane bilmacnaa uu ku taam noqdo macnihii almutaqadim fi xaal kasoo hormaray bimacnaa waxaa loo jeedaa yani labada rukni oo jumlada ka mid ma noqdo wanaasibu ka nasbinaya litamyiizi daati mubhama daatada mubhamada waxaa nasbinaya tilka daatu daatadaas wanaasibu midka nasbinaya litamyiizi nisba alficlu ficil weeye ficilkii almusnadu loo tiiriyey walaa yataqadamu ma hormaro atamyiizu tamyiiz ma hormaro calaa caamilihi caamilkiis kama hormaro muطلقا muطلق ahaan ilى huna wاllah aعlam